baan siibay ayay ka timid marka ikhtalacat waa gabadhii ninkeediibay iska dhigtay oo iska bixisay ilaahay subxaanaه watacaala qur-aanka waa kii ku yihi huna libaasu lakum wa antum libaasu lahuna hu iyo dhar baa isu tihiin rag iyo dumaro marka gabadhii ninkeedii marka ay iska furato ee ay adduun isku furato waa sidii dhar ay xidhnayd oo ay iska bixisay oo kale khulci baa markaa la yidhaahda marka haddaad khulci maqasho waa in qofkii dumar ahayd ninkeedii ay adduun iskaga furfurto oo uu sidaa ku furo wuxuu yihi sheekhu walkhulcu khulcigu jaa-izun waa mid bannaan oo qur-aankaa sheegay marka wuu iska bannaan yahay markii gabadhu ay ninkeeda u aragto inaanay xuquuqdiisii ka soo baxaynin ama ay wax ka tirsato oo ay u aragtay in xuquuqdeedii aanu waxa weeye u fidinaynin ama iyadu aanay xaqiisa ka soo baxaynin inay markaa ninkeedii ku tidhaahdo war niyo waxaasaan isku furanayaae igu fur isna uu ka yeelo ama isaguba uu soo bandhigo oo uu yidhaahdo de haddaynu isla keeni weynonu isla kadeedanay maraha inaynu kala tagnaa qurxoone dee wax isku furo anigula waan qarash garoobayoo waxbaa iska jirjiray jiray markaa waxaan doonayaa de inaad waxna ii soo celiso aynu isu soo ducayno marka waa jaa-is wey alkhulcu jaa waa mid banaan haddaanay dhibaata jirin dee wuu inoo iman doonaayo alaaq oo dhanba waa makruuh furiin oo dhamiba mid fiican ma aha haddii aanay dhibaata jirin kana ka midunbuu noqonaya laakiin hadii ay dhibaata jirto caadi wey calaa ciwadin macluum wuxuu haddaba ku bannaan yahay oo gabadhii ay isku furanaysaa ala ciwadin bedel ay ninka siinayso macluumin oo la garanayo khulciba haddii la sheego waa inay gabadhu wax isku furatay wax bixiso waxay bixinaysaa ama meherkeedii ha noqdo ama wax kaleba ha noqdo inay meherkeedii isku furataa way dhici kartaa inay wax kale isku furataana way dhici kartaa waa inuu ciwad yahay wax adduunahoo iibgeli kara waa inuu yahay waa iibgeli kara waa inuu yahay macluumna waa inuu yahay oo la garanayo haday tiraahdo uun wax igu fur wuxuun baan ku siine uu isna yidhaahdo waan kugu furay haddaba wax bixi waxba meeshaa khulci ma dhicin ma ansixin khulcigaasi maxaa yeelay waxay isku furatay wax la garanayaaba maaha waa inay wax magacowdo boqol dollar baan isku furtay meherkaygii baan isku furtay intuu yahayna la garanayo intuu meherkeedu ahaana haddii la garanayo oy tiraa meherkaygii baan isku furtay ama boqol garaam oo dahabaan isku furtay ama konton garaam oo daha baan isku furtay boqol dollar baan isku furtay waa caadi wa tamliku bihi اlmarأaةu nafsaha haweenaydii markii khulcigu dhaco waxay hananaysaa oo u soo gacan gelaysa nafteedii way u madax bannaanaanaysa markay tidhaahdo waxaasaan isku furtay uu yidhaah waan kaa aqbalay markaas way madax banaanaatay dabcan aqbal bay u baahan tahay maaha un ina iyadu say doonto un yeelayso oo boqol garaamu dahabaan isku furtay meherkaygii baabaan isku furtayba oy sidaa bannaanka ku istaagaysa maaha waa inuu yidhaahdo waan kaa aqbalay ama isagu uu yidhaahdo meherkaagii isku furo oo iyaduna tidhahdo waan isku furtay ama intaa isku furo waan isku furtay ay tidhaahdo waa in labadii dhinacba raali ahaansho uu ka yimaadaayo wixii la ysku afkartaa sidii laba qof wax kala iibsanaya oo kale markii markaa iijaabkii qabuulkii uu dhaco gabadhii way madax banaanaanaysa way madax banaanaysa waxaynu ugala jeednaa ninkii awood kumale le xataa walaa rajcata lahu calayha ma soo ceshan karo walaa rajcata soo ceshi lahu uma sugnaan isaga calayha iyada dusheeda oo ma soo ceshan karo raalli ahaan iyadoo aan markaa dee aan iyadu markaa ogolaanin guur dambe la samaynin waa ka yidhi ilaa binikaaxin jadiid guur cusub unbay isugu noqon karaan haddii khulcibo uu dhaco waan ku soo ceshaday rajactu ma jirto waxaa la ysugu iman karaa waa guur cusuboo arkaantiisii iyo wixiisii u dhamaystiran yihiin ayuunbay isugu soo noqon karaan ciddadoo aan dhammaan way isku soo noqon karaan ciddada kadibna way isku soo noqon karaan haddii aanay ninkan dalqaduhu ka dhammaan weeyaan walaa rajcata lahu calayha ilaa binikaaxin jadiid guur cusub mooyaane isu soo noqon ama soo ceshi uu soo ceshan karaa ma jirto wayajuusu lkhulcu khulcigu wuu bannaan yahay fi uhri gabadhu iyadoo daahira oo filxaydi iyadoo dhiig leh iyo iyadoo daahiraba labadaba wuu bannaan ya yani khulcigu sidaynoo iman doonaa furiinku bidco iyo sunuu kale leeyahay laakiin markay isfurasho tahay oo lacag la ysku furanayo ma kala laha sunno iyo bidco gabadhoo dhiig lihi way isfuran kartaa ninkeeduna kuma dambaabaya inuu markaa uu markaa ku furo wixii ay isku furato iyadoo duhri lagu ku jirto aan dhiig lahaynna waa saas oo kale uun markaa wakti isagu si gaara laleeyahay waktiga ah la yska eego ma jiro walaa yalxaqu ma haleelo almukhtalicata gabadhii isfuratay aalaaqu furiin dambe kuma dhaco yani waa inta ciddada ku jirto gabadhi uu ninku furay ee ciddada ku jirtay iyadoo weli ciddadii ku jirta haduu haddana mar labaad furo furiinkaa dambe uu kusii dhacaya haddana dalqad labaad baa ku dhacaysa laakiin hadday gabadhu gabadh isfuratay tahay oo lacag iska bixisay wax isku furatay gabadhaasi markii furiinkeedaasi uu dhaco ciddada intay ku jirto way madax bannaan tahayoo dalaaq dambe oo ku dhacayaa ma jiro hadduu haddana dalqad kalaan kugu furay yidhaahdo wuu la waayayo meel kumay dhicin dalqad aan meel ku dhicin iyo iska noqonaysa walaa yalxaqu ma haleelo almukhtalicata gabadhii isfuratay aalaaqu alaaqa kale ee la rido intay ciddada ku jirtaa ku dhici maayo faslun fi alaaq halkan waxaynu kaga warramaynaa haddaba furiinka iyo wuxuu yihi walaaqu darbaani furiinku waa laba qaybood sariixun wa kinaaya markaynu ka egno weeyi ereyada la isticmaalayo sariixun erey qayaxan oo aan macno qura mooyaane macno furiin mooyaane wax kale lagu fasiri karin wa kinaayatun iyo mid dadban oo macno kale yeelan kara fasariixu ka qayaxani alaaatu alfaadin waa saddex erey afcarabiga marka agga afcarabiga laga hadlayo saddex erey wey aalaaq lafdiga alaaq iyo wixii ka farcama sida inuu ha anti aaliqun ama allaqtuki anti muallaqa yaa aaliq hallo wixii alaaqa laga keenay qaabkaa loo keeno afcarabi ahaan wuxuu noqonayaa lafdi sariixuu noqonayaayo waa furiin qayaxan macno aan furiin ahayn maba yeelan karaba wlfiraaq lafdiga firaaq baa isaguna lamida faaraqtuki iyo anti mufaaraqa wsaraax iyo lafdiga saraax saraxtuki anti musaraxa saddexdaa erey alaaq firaaq iyo saraax marka weedhii carabiga ahayd la geliyo waxay noqonayaan wax aan furiin mooyaane wax kale aan lagu fasiri karinoo hadduu hadhow toola yidhaahdo wax kale aan ula jeeday laga dhegaysan maayo afafkii kalena tarjamadooda kuwan ee ummadda afkaa kale ku hadashaa furiin mooyaane wax kale aanay ka fahmaynin ayaa sariix noqonaya af soomaaligii da waa furiin waan ku furay waad furan waad iga furan hadduu sidaa yidhaahdo hadduu hadhow toolo yidhaahdo dee furiin umaan jeedine wax kalaa niyada ku qabtay lagama dhegaysanayo qaadigu kama maqlayo hadduu yidhahdo waad furan tahay markaan waxaan u jeeday xarka kugumaan xidhxidhin yaan u jeeday laakiin guurkiibaa waan ku furayoo maaragtay waxa weeyaan nikaaxii furay umaan jeedin laga dhegaysan maayo marka ereygu sariix yahay mar hadii uu ku qawlay waa maca salaami wey inuu ereyga doonayay unbaa shardiga walaa yaftaqiru waa ka ku uma baahna ila niyati in ninka niyadiisa la baaro oo la yidhaha maxaad ula jeeday uma baahna niyada laleeyahay markaa uma baahna waa saas yani maxaad niyootay oo maxaad ereygan maxaad eh, macnaheed la doonaysay la weydiin maayo hadduu yihahdo macno kaleaan la doonaya ataa laga dhegaysan maayo laakiin ereyga inuu u qastay waa lagaba maarmaan oo haddaanu ereyga uba qastin isagoo wax kale ku dhawaaqis leh carabkiisii tani ka soo baxday laakiin aanu ereyga ku talagelin ku dhawaaqo loo qaban maayo oo ka furmi haddii dee calaamad tusinaysa inaanu ereygan doonaynin la helo waa laga aqbalay laakiin inay iga furanta umaan jeedin iyada dhegeysam ereyga inuu doonaya un baa inagu filan wاlkinaayatu ereyga dadbani kulu lafdin ama dalaaqa dadbani kulu lafdin waa erey kasta oo ixtamala alaaqa macno ahaan u qaadan kara furiin wa hayrahu iyo wax kalaba wayaftaqiru kani wuxuu baahan yahay ila niyati niyadii erey ay suuragal tahay in loola jeedo ay suuragal tahayna in wax kale loola jeedo reerkiinii tag iga bax guriga inuu leeyahay reerkiinii tag ama iga bax guriga yani waad iga furan tahay waa suuragal inaanu furiin ugala jeedinna waa suuragal marka ereygaa maxaynu odhanaynaa waa kinaayanu odhanayna yaxtamilu alaaqa wa hayrahu wuxuu xamilayaa in furiin loola jeedo macno kalena wuu xamili karaa markaa wuxuu noqonayaa erey kinaaya ah buu noqonaya ninkii ereyga haddaba isticmaalay isagaynu odhanaynaa maxaad ula jeeday inagu xukun ridayno ilaa aynu ku nidhaahno maxaad ugala jeeday marka aynu markaa uu inoo sheego wixii ugala jeeday ee kale wuxuu ugala jeeday markuu inoo sheego ayuun baynu odhanaya da ama waa furin ama maaha haduu yidhahdo furin baan ugala jeeday dee furin buu noqonaya hadduu yidhaahdo waan kaga yar nixinayey laakiin furin ugalamaan jeedinna furin noqon maayo wanisaau fiihi darbaan dumarkii haddaba waa laba qaybood marka furiinka laga hadlayo darbun qayb fii alaaqihina furiinkoodu wuxuu leeyahay sunatun wa bidca sunno iyo bidcuu kala leey wahuna dumarkaasi dawaatulxayd waa kuwii dhiigga caadada heli jiray dumarkii laba qaybood bay u kala baxayaan marka xagga furiinka laga eego qaybta koobaad waa qayb aynu odhanayno furiinka la furaa ama sunuu noqonayaa ama bidcuu noqonaya sunniyo bidca maxaynu ugala jeednaa sunno waxaynu ugala jeednaa waa mid bannaan oo shareecada waafaqsan furiinkeedu bidcana maxaynu ugala jeednaa muxaramun ghayru muwaafiqin lisharci wey waa mid xaaraanahoo aan sharciga waafaqsanayn markaa dumarkii qayb ka mida furiinkoodu xalaal iyo xaaraan buu kala leeyay wey dad dhinac kale u dhigto qaarna ma kala laha hadaba kuwa xalaal iyo xaaraan uu kala leeyahay ama sunno iyo bidca uu kala leeyahay waa dawaatulxayd buu yidhi waa dumarka kuwooda dhiigga hela dhiigga caadada ee aan uurna lahayn hadday uur lahaday dhiiggii caada ma helayso aan dagaadhin oo dhiiggii ka gu'in aan yarayn oo aan weli waktigii maarata waxawey dhiigga caada la helayeyba aan gaadhin kuwa noocaasa maaha kuwii caadiga ahaa ee dhiigga helayay sida caadiga dhiiggeeda uhelay tii u helaysay taa yaa waxaa la odhanayaa furiinkeedu marna sunnuu noqonayaa waa markuu sidii sharcigu ina amray loo furo marna bidcuu noqonayaa waa marka sidii sharcigu ina faray la khilaafo sida haddaba sharcigu ina faray waastee fasunnatu sida sunnada ee dumarkaa ha loo fura la yidhi waa an yuuqica alaaqa inuu ninku furiinkii rido fii tuhrin iyadoo daahira oon dhiig lahayn hayra mujaamacin fiihi tuhrigaasoo dhexdiisa aanay galma dhicin wlbidcatu bidcadiina ama sidii xaaraanta ahaydna an yuuqica alaaqa waa inuu furikii ku rido oo uu furo gabadhii filxaydi iyadoo wakhtigii dhiigga ku jirta aw ama dhiiggii kuma jirta fii uhrin aahirba weeyi oo wakti ay aahir tahay laakin jaamacahaa fiihi wuu u galmooday gabadhii aan uur lahayn ee dhiigga caadada heli jirtay iyadoo caadadii dhiiggii caadada leh in la furo ama dhiiggii dhalmada leh in la furo waa xaaraan lama ogola sharci waa diiday waa inaad sugto ilaa inta dhiigu ka goayo ka daahirsanayso markii ay daahirsatay haddii kulan dhacay oo galma ay dhacday haddana in la furaa waa xaaraan waa in la sugo intay dib dhiiggii u helayso ay haddana ka daahirsanayso marka goormaa la ogolaya in la furo iyadoo daahira galmana aanay dhicin wakti ay daahir tahay oo aan la kulmin ayaa furiinkeedii uu bannaan hadii kulan dhacay ama ay dhiig leedahayna xaaraan weeye la furaa oo bidcay noqonaysa marka haddii la furo dee way furmaysaa haddii la furo wakhtigay dhiigga leedahay ama dee kulankuba uu dhacay way furmaysaa laakiin wuu dambaabay ninku oo ka waran hadday intay ka xanaajiso dee tana waad furan tahay yidhaahdo dee u dambaabaya maxaa la doonayaa markaa la doonayaa inuu yidhaahdo khalaas waxa weeye markaad daahirsato haynoo ahaato haddii la isku xanaaqi iyadoo gabadhii dhiig leedahay u tiri uun maaha iyadoo daahiraa la ysku xanaaqay waad iga furan tahay un maay horta waa inaad eegto horta intii ay daahirsatay miyaa kulan dhacay sidii u daahirsatay markii u dambeysay kulan miyuu dhacay hadduu kulan dhacay ma furi kartid hadda sug waxa weeyaan caadadii ha ha ka daahirsato markaa kadib waa goor aad cadho furfurtay soo maha oona dee furaynba sharcigu wuxuu inaga ilaalinayaa furiinka degdega ah ee aan laga fiirsan markaa marka lagu yidhaahdo markii aad cadhadu ay dhacdo haddii hadii lagu yidhaahdo markii ay cadhadu dhacdo ha furina horta bal isweydii xaaladda lagu jiro kol haddaad inaad fikir baad bilowdayba soo maha mar fikir bilowday cadhadii waaba iska degaysaaba waxaad hadda ka fikiraysaa tolo ma dhiiggii miyay mise hadda waa daahir ma la furi karaa hadda mise lama furi karo markaasaa inta badan de waxaa kugu soo bixi ama hadday dhiig leedahay de dhiig baabay leedahay hadday daahir tahayna sida laysu seegaa way adag tahayba oo inta badan de kulan baa dhacaya deetana waxaa markaa meeshii imanaysa dee aan sugo bal hadda waxa weeyaan fursaddu inta ay banaanaanayso kolkaad tugtana waa gooraad calafur furtayba oo dee reerkaaga iska haysanayso aanad waxba kala diraynin deetana reerkii markaa wuu jirayaa oo cadhadii waxa weeye inay reerki kala dirto iyaa laga ilaalinaya fasunatu haddaba sunadu buu yidhi an yuuqica alaaqa furiinkii waa inuu rido fii uhrin wakti ay daahir tahay hayra mujaamacin fiihi oo aan jimacno dhicin wlbidcatu bidcaduna an yuuqica alaaqa waa inuu furiinkii rido filxaydi gabadhiioo dhiiggiile aw fii uhrin ama iyadoo daahirba laakiin jaamacahaa fiihi uhriga dhexdiisa uu la kulmay u galmooday kuwaas waa qaybtii markaa bidcadiiyo sunaha kale lahayd wa darbun qaybta labaad ee dumarku laysa fii alaaqihina furiinkoodu ma laha sunatu walaa bidca sunno iyo bidca ma kala laha wati walba waa la furi karaa wahuna arbacun afar weeyi kuwaasi asakiiratu gabadhii yarayd ee aan weli dhiig caadaba helin walaayisatu iyo tii markaa dhalmadaysay ee muxuu ahaaye dhiigu ka istaagay wاlxaamilu iyo tii uurka lahayd wاlmukhtalicatu iyo gabadhii iyadu isfuratay ee maaragtay adduun isku furatay khulciga samaysay waynagii soo marnayo waa kii ina soo yidhi wayajuuzu اlkhulcu fi الطuhri wa fi اlxayd khulcigu uhri iyo xaydba wuu ku banaan yahy waa kii ina soo yidhi markaa mukhtalicadiina waa saas oo kale alatii lam yadkul bihaa ayuu halkaa nuskadan markaa ama maaragtay eh, nusakhdii abushujaaca saasaa dhacday waxayse ku fiicnayd walatii lam yadkhul biha oo qayb kale laga dhigo laakiin iyadana waxaa ka hor imanaysa baa la yidhi wahuna arbacun buu ina soo yidhi dumarkan aan bidcada iyo sunnaha kale lahaynin waa afar haddaynu halkan wallatii dhaana shan bay noqonayaan sida saxdiina markaa waa shan weeyaan afar maahae eh? shan wiil inantii yaraydee aan qaangaarinba iyo tii dhalmadaysay ee dhiiggii dhalmadudhiiggii caadada dhiiggii caadadu ka istaagay iyo tii uurka lahayd iyo tii madax isfuratay iyadu lacag isku furatay iyo ta ah waalatii lam yadkhul bihaa qofkii dumar ahayd ninku aanu laba guri gelinba ee la kala noqday intaan laislaba guri gelin oon la kulminba meherkii kadib un la kala noqo haddii kala noqonayo wuu furi karaa iyadoo dhiig liya iyadoon dhiig lahaynba maxaa yeelay ciddaba ma yeelanayso wax ciddaba a yeelanaysaa ma jirto faslun fii maa yamlikuhu zawju xuran aw raqiiqa min aطalaqaat halkan waxaa lagaga warramaya ninku inta dalqadood ee uu leeyahay fii maa zawj waxa uu ninku uu hanto ee uu leeyahay xuran kaana aw raqiiqan ama xor ha noqdo ama addoon ha noqdee min aطalaqaat dalqadaha inta uu markaa haysto ee uu awoodo wa yamliku اlxuru ninkii xorta ahaa wuxuu awoodaa ثalaaثa taطliiqaatin saddex dalqadood ayuu leeyahay wاlcabdu addoonkii wuxuu leeyahay taطliiqatayni laba dalqadood markaa ninkii xorta ahaa saddex dalqadood buu ayuu leeyahay haweenadiisii hal mar wuu furi karaa labana wuu furi karaa saddex hadduu furo waxa weeye waa istaayeen marka koobaad soo ceshi bay leedahay isku noqoshay leedahay marka labaadna isku noqoshay leedahay laakiin mar saddexaad hadduu furo isku noqosho jiri mayso ilaa nin kale horta uu gabadhii guursado addoonkiina laba dalqadood unbuu isagu leeyay hadduu laba dalqadood furo way istaayeen wayasixu alistinaau fi alaaq waxaa ansaxaya furiinkii inuu qofku wax ka soo reebo saddex baad iga iga tahay midla ama saddex dalqadoodoo midla baad ku furan tahay inuu yidhaahdo markaa saddex midla mid buu soo haray dee istinaga la sheegaya saddex midla baad iga tahay markuu yidhi xabad buu soo haray saba labay ku furan tahay weeyaan oo saddex midli iyo dee waxay noqonayaan labay noqonayaan anti aaliqun alaaan ilaa waaxidata saddex mid la baan kugu furay haduu yidhaahdo laba dalqadood baa ku dhacayoo istinaaga ama soo reebkaa uu wax soo reebay way anfacaysaayo way ansaxaysaa wayasixu uu ansixi alistinaau soo reebkii fi alaaqi furiinkii maarata waxa wey ku dhex ansixi wasalahu waa haddii soo reebiddii uu la xidhiiriyo bihi alaaqi hadduu la xidhiiriyo maarata kala qaadin saddex mid labaad iga tahay hadduu yidhaahdo labay ku furmaysa lakin adana saddexdii baad iga tahay deetana in yar kadib buu yidhi mid mooyaane ah, markaa de waxa weeye faasil baa soo kala dhe wuu kala gooyey hadalkii kol hadduu kala gooyey saddexdiiba way israaceen goor saddexdiiba ku dhaceen ayuu leeyahay mid mooyaane de markaa kol hadday kuba dhacday waxba soo hadda marka waa weyaan kama soo qabsomayso idaa wasalahu bihi markaa wey waa markuu la xidhiidhiyo hadalka ee aanu kala goynin wayasixu waxaa asaxa tacliiquhu furiinka in lagu caliqo oo lagu xidho bisifati tilmaan wa shari iyo shardi furiinkii in tilmaan lagu xidho oo maalan uu yidhaahdo waxaad iga furan tahay rabadaanta rabadaantaad iga furan tahay markay rabadaantu timaado ayay furmaysa waa furiin tilmaan ku xiran oo wakti loo qabtay markaa sifada la sheegaya saasay noqonaysa ama waktiga sida iyo sidaas ay dhacdo iyaad iga furanta waa shardigii haddaad hebel la hadasho waad iga furantahay tahay haddaan waxaa sameeyo waad iga furan tahay sidii mmaali dhaweydii mido yii waxaan ku idhi guriga haddaynu mar dambe isugu soo noqono saddexdii baad iga ta marka dee w xal buu doonaya markaan imanayey wuxuu lahaa dee inaan gabadhiiba la furdaamiyo iyaa doonayna guriga haddaynu isugu soo noqono saddexdii baad iga tahay bu markaa dee xalkii muxuu noqday dee gurigii ka guur si kale male hadaad gurigii soo noqotaan de saddexdii baa ku furmaysa marka inaad gurigii ka guurto oo meel kale la dego iyay noqonaysa saasuubuu ku badbaadi karaa wayasixu hadaba wuu asaxayaa tacliiquhu furiinkii in lagu caliqo bisifati tilmaan wa shari ama shari lagu xidho sidaas hadday dhacdo waad furan tahay hadduu yidhaahdo wuu ansaxayaayo wixii unbaa la eegan marka wixii la helo ayuu alaaqi dhacay walaa yaqacu alaaqu furiinku ma dhaco qabla nikaax guurka ka hor guurka kahor haduu hahdo heblaayoy waad iga furan tahay de maxaaba furan meherba kuma haye ama uu yidhahda haddaanku guursado waad iga furan tahay haddaanku guursado waad iga furan tahay hadduu guursado ka furmi mayso maxaa yeelay kolkanuu hadalkan ku hadlayo meherba umu hayn mar haddaanu meherba haynin wuxuu laqwi weeye aan macno lahayn walaa yaqacu alaaqu qabla nikaax wa arbacun wa arbacatun bay ku fiicneed wa arbacatun raggii afar ka mida laa yaqacu alaaquhum furinkoodu ma dhaco asabiyu kii aan qaangaarka ahayn ee aabihii wax maanta dhan hadduuba iga furantahay ku celcelinayo kama furmayso si kastuu aqli caqli badan yahi u garaad badan yahay kol haddaanu qaangaar ahayn hadalkiisu wax ka soo qaad male wاlmajnuun kii waa laa ama asaasaqay maskaxdiisiiba aanay joogin maanta dhan hadduu furin isaguna ku celcelinayo kama furmayso wanaaim kii maaragtay hurday aduu isagiiyo hurda uu ku hadaaqo furiin wax ka soo qaad male walmukrah iyo kii la qasbay ee xabad lagu qabtay maalan fur la yidhi maaragtay waxa weeyaan ekada lagaga qabtay way furantahay tahay ku dhawaaqay isagana shuruud buu le hadii shuruuddiisii la helo furiinkiisaasi ma dhacay faslun wإida طلqa امraأath waaxidaة aw اثنatayni falahu muraajacatuha maa lam tanqadi cidatha waidaa طalaqa markii uu furo imraأatahu xaaskiisii waaxidatan طalqad markuu furo aw اثنatayni ama laba طalqadood uu furo falahu waxa u furan muraajacatuha inuu soo ceshado maa lam tanqadi haddii aanay dhammaanin ciddatuha ciddadeedi ninkii waynaga nidhi xortaa saddex dalqadood buu leeyahay dalqadii ama tii labaad uu furo waxaa u bannaan inuu soo ceshado intay ciddada ku jirto intay ciddada ku jirto isaga ayaa awood u leh iyadoo ogol iyo iyadoon ogolaynba iyadoo og iyo iyadoon ogeynba inuu yidhahdo waa soo ceshaday way waasaxaysa xaaskiisii baanay noqonaysa fain inqadat ciddatuhaa ciddadu hadday dhammaato kaana lahu nikaaxuhaa waxa u furan uun inuu guursado bicaqdin jadiid meher cusub inuu ku guursado ayuunbaa u furan haddii ciddadii dhammaato dalqad buu ku furay ama labuu ku furay way ciddo baxday ma isku noqon karaan way isku noqon karaan laakiin waa guur cusub oo shuruuddii guurka cusub iyaa markaa laga doonaya oo way haddaba markaa ay dib isu guursadeen imise dalqadood buu imika haystaa ilan waa guur cusube saddex dalqadoodoo cusub ma helayaa wa takuunu macahu buu yidhi waxay kula joogaysaa markanuu dib u guursaday calaa maa baqiya intii uga harsanayd un min aalaaqi furiinka laba dalqadood buu ku furay markaasay cidda baxday dibbay haddana u waa guur cusub baynu nidhi guurkii cusbaa ku soo guursaday imise dalqood buu haystaa xabadii u harsaneedunbaa u harsan waa guur cusub kama eegeyno ilaa uu saddexdaas horta ay dhammaadaan dib kow looga soo bilaabi maayo ilaa ay saddexdu dhammaadaan dib loo noqon maayo wuxuu yidhi fain inqadad ciddatuha ciddadeedi waidaa alaqa mraata waaxidatan aw inatayni xaaskiisii hadduu hal dalqad ama laba dalqadood ku furo falahu muraajacatuha inuu soo ceshadaa u banaan maa lam tanqadi ciddatuha ciddadeedu intaanay dhammaanin fain inqadad ciddatuha hadday ciddadu ka dhamaato kaana lahu nikaaxuha inu guursado unbaa u furan bicaqdin jadiidin meher cusub inuu ku guursado wa takuunu macahu waxay kula joogi calaa maa baqiya intii uga harsanayd min aalaaq furinkiisii wain alaqaha alaaan hadduu saddex ku furo lam taxila lahu uma xalaal aha ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida shan shardi ilaa la helo iskuma noqon karaan kii saddex ku furay xorta ahaa saddex dalqadood ku furay gabadha hadduu doonaya inay dib isugu noqdaan shan shardi marka la helo ayay dib isugu noqon karayaan kow inqidaai ciddatiha minhu isaga ka cidda baxdo oo ciddadeedii ka dhammaato ciddadii aysan ka tirsanaysay waa inay laba wa taswiijihaa bikayrihi nin kale waa inay guursato saddex wa dukhuulihi biha kaa kale waa inuu la guri galo afar wa eh, dukhuulihi biha wa isaabatiha labadaa israaci isku miduune inuu la guri galo oo uu la kulmo asiibo asiibo yani waxaa loogala jeedaa uu u galmoodo waa tii saddexaad untaasi taafraad wa baynuunatiha minhu in isagiina ay markaa waxa weeyaan ka furanto isagiina waa inay ka furanto oy kala tagaan shardiga shanaad wainqidaa'i ciddatiha minhu kaa kale ciddadiisiina inay dhammaato oo isagana ka ciddo tirsato ciddadii ka dhammaysato markaa kadib isku noqon karaan marka ay culamadu yidhaahdeen kolkii saddex dalqadood lagu siiyey dalqadii koowaad baad ku furtay haddana waa isku noqoteen tii labaad baad ku furtay waa isku noqoteen tii saddexaad baad ku furtay waxa marka meeshani cad inaad waxoogaa edbina u baahanta markaa gabadhiiba waa lagaa mamnuucay ilaa nin kale uu guursado weliba ay kulmaan markaa kadib hadii hadana damac kuu qabto gabadhii dee way kugu weyn tahay baad meesha ka soo baxayse gabadhii oo nin kaleba ay waxa weeye macaamileen inaad haddana weli hadda a aad maaragtay ka sii laalaado fudayd uunbaa ku qaadee way kugu culus tahay sharcigu markaa inagama haddana nagama xidhino waa la sii daayey haddana xoogaa waa lagu edbiyey waa lagu xanuujiyey ninku aad buu uga naxaa gabadhiisii xaaskiisii oo nin kale guursanay qaarkood baa la sheegay oh, xabad soo qaata u furay maaragta ayuu leeyahay walaa inaan la soo dooni karin maxaa loo soo dooni waayo so adigu furin maydaan kala tegin marka sharcigii wuxuu ku leeyay ilaa nin kale ay kulmaan oo waxa weeyaan ay taasi markaa waxa weeye ku xanuujiso kuma noqon kartid markaa kadib haddii markaa aad ka rajo goyn weydo markaana de waxa weya kaadi badana waa loo gogol badiyaayo sharcigu inaguma xidhin haddana waxaa la yihi bal haddana saddex dalqoodoo cusub iyaa haddana lagugu soo gacan gelinay wuxuu yihi marka wain alaqaha alaaan saddex hadduu ku furo lam taxila lahu u xalaal noqon mayso ilaa bada wujuudi khamsi sharaaia shan shardi ilaa la hela mooyaan inqidaai ciddatiha minhu in ciddadiisii isaga ay ka tirsanaysa ay dhammaato watawiijiha biayri nin kalena ay guursato wadukuulihi biha waisaabatiha kaasina la guri galo weliba oo u asiibo oo u galmoodo weeye wa baynuunatiha minhu kiina ay markaa ka markaa waxa weyaan madax banaanaato oo ay kala tagaan wainqidaai ciddatiha minhu ciddadii ay kaa ka tirsanaysayna ay dhammaato markaa kadib ayaa markaa guur cusub uu noqonaya waa masdar laga keenay aalaa aalaa wuu dhaartay wey yulii wuu dhaaranaya liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur marka ila waa dhaar laakiin dhaaroo dhan ma ahe eh waa inuu ninku ka dhaarto galmada xaaskiisa si mulaqa ama muddo afar bilood ka badan ayaa ila la yidhaahda waidaa xalafa buu yidhi hadduu dhaarto ya yaaa zawjatahu xaaskiisa inaanu u galmoonaynin haduu ku dhaarto mulaqan si mulaa xaliifan mulaqan weeyaanu aanu muddo ku xadidnayn wallahi inaanan kuu dhawaanayn wallahi inaanan ku taabanayn muddo muu sheegin waa mulaq si bilaa muddo ah ayuu galmadii uga dhaartay aw ama muddatan muddo ayuu ka dhaartay tasiidu ka badan calaa arbacati ashhurin afar bilood fa huwa muulin ninkaasi muulin ama mulin labaduba waa caadi takfiifun baa galay mulin bay ahayd waa ismigii faacile aala fa huwa mulin mid dhaartay wey oo iilaa ku dhacay ilaagii aayaddu ay sheegtay ninka ku dhacay waa ninka ka dhaarta galmada xaaskiisa si bilaa muddo ah uga dhaarta ama muddo afar bilood ka badan qabsada wallahi inaanan sanad ku dhawaanayni hadduu yidhaahdo muuli buu noqonaya iilaa buu ku dhacay hadduu yidhahdo wallahi inaanan kuu dhawaanaynin iilaa ku dhacay hadduu laakiin yidhahdo wallahi inaanan bil ku taabanayn kaasi iilaa kuma dhicin oo iilaa ma aha waa dhaar ugu dhaartay bishaana de waxa hadduu ka dheeraan waayo kafaaradii dhaarta waa lagu yeelanayaa laakiin axkaamtan ilaag ilaagu waa dhaar gaara dhaaroo dhan ma aha kaasi waxaa odhanaya xaalif baa la odhanaya waa mid dhaartay laakiin muuli ma aho iilaa oo dhaar gaara ah kumuu dhicin iila kumuu dhicine xalif buu ku dhacay daa tirada markaa xalif iyo iila maxaa u dhaxeeya af carabi ahaan waa isku mid laakiin sharci ahaan bay kala duwan yihin oo iilaagu waa dhaartan gaarka ah ama mulaqa ah ama afarta bilood ka badan wey marka aduu hado wallahi inaanan bilku taabanayn waa nina ka dhaartay laakiin axkaamtan iyaaguma qabanayso axkaamtii dhaartee baablaymaan axkaamta dhaarta marka laga warramayo lagaga warrami jiray ayuunbaa qabanaysa wuxuu ihi wayuajalu lahu kan hadaba ilaaga ku dhacay waa loo mudaynayaa in sa'alat daalika hadday iyadu codsato arbacata ashhurin afartii bilood baa loo qaban marka iyadu codsato haday maxkamada tagto oo y tirahdo qaadiyow saasuu i yidhi ee xaqaygii sharci ahaaneed baan doonayaa markay tidaahdo iyo waxaa ma saasaayo waa loo yeedhi ma tiri hadalka haa waan idhi goormaa tirin maalin heblaayo taarikhdaa la qori afar bilood baa markaa loo tirin oo hilaaliyo tii markaa dayaxa ah wa yuajalu lahu waa loo muddo qaban in saalat daalika hadday iyadu codsatoy maxkamada tagtoy dacwooto arbacata ashhurin afar bilood baa loo qaban humma afartii bilood maalintay ku eg yihiin inay dhammaadaan ayaa yukhayaru la soo joojinoo la dooransiin bayna alfayati watakfiiri aw alaaq bayna alfaya fayadu waa noqosho inuu ka noqdo dhaartii watakfiir kafaaradiina uu bixiyo aw alaaqi iyo furiin ayaa la kala dooransiin laba mid soo gal inaad ka noqoto dhaartii ood kafaara gudkii bixiso gabadhaadina aad markaa waxa weya la macaamusho ka noqoshadu markaa waxay noqonaysaa ma aha inuu yidhahdo waaye waan ka noqday oo waan khalaas kafaaradiina waan bixinaya u kafaarada bixiya maaha ka noqoshadii ka noqoshadii waa in uu xaaskiisii la kulmaayo u galmooda markaasuu noqonaya qof ka noqday haddii kale mid ka noqday ma noqonay marka ka noqosho fayo oo jimaaca ah oo kafaaradiina la socoto oo de dhaartii ile waa kii dhaartae kafaara gudkii dhaartana uu bixinayo inuu taa qaato iyo inuu haweenaydii iska furo labadaasaa loo soo joojinay fain imtanaca hadduu labadiiba diido mana furayo buu yidhi kamana noqonaya dhaartayda ama waba aamusay una wahadliba waayo alaqa calayhi axaakim dalqadda waxaa ridaya xaakimkaa ridaya allaqa calayhi waxaa ka furaya gabadhii alxaakimu qaadigaa ka furay oo odhanaya dalqad baan kugu furay marka iyadiibuu furaya dalqadiina way dhacaysa kol hadduu ninkani diiday oo uu furi waayo waxaa la yidhi haddii la xabiso la xidho inuu adkaystaa laga yaaba ujaalkii ataa u adkaysto de iyadiina hadda way xaniban tahay laso marka de iyadii waxba faa'iido uguma jirtaa la yidhi la xidho oo la xabiso marka faaidadii waxay ugu jiraysaa in la furo marka qaadigii ayaa furay faslun fi ihaar ilaagu marka waa xaaraan ilaagu xukunkiisu waa maxay waa xaaraan ninku inuu xanweynidiisa ka dhaarto afar bilood iyo wixii ka yarbaa u furan liladiina yuluuna min nisaaihim tarabusu arbacati ashhuro waa intay aayaddu fasaxday bil waa lagu ogol yahay kuma dembaabaysid laba bilood hadaad ka dhaaratawaa laga fiican yahay laakiin kuma dembaabaysid saddex bilood ku dembaabi afar bilood iyo wixii ka yar kuma dembaabaysid afar bilood wixii ka badan iyo wixii aan muddaba loo qabana dhaar mulaqa iska noqota waa dembiyo qofkuu ku dembaabay hihaarku waa maxay hihaarku waa dhabarka hooyadayo kale iga tahay inuu ninku xaaskiisii ku idhaahdo ahri baa laga keenay ahrina waa dhabarkii isaguna waa hadal kale oo dadkii jaahiliga ahaa ay ku hadli jireen waagii islaamku yimid oo ninku xaweynadiisa markuu doonayo inuu dhibaateeyo ayuu wuxuu odhan jiray dhabarkii hooyadayo kalaad iga tahay deetana markaa gabadh uu dayriyo aanu furinna ayay noqon jirtay islaamku markaa wuu xarimay arintii axkaam adag oo culusna uu duldhigay wuxuu uhi waihaaru hihaarku an yaquula arajulu lisawjatii waa inuu ninku xaaskiisa ku yidhaahdo anti calaya waxaad iga tahay ka dahri ummi dhabarka hooyaday oo kale yani xaaraan baad iga tahay ayuu ugala jeeda oo kuuma dhowaanay ereyga noocaasana wuu isticmaalay hooyadayoo kalaad iga tahay dhabarka hooyadayo kalaad iga tahay hadduu sidaa yidhaahdo waa nin dihaar ku dhacay oo dembaabay munkara min alqowli wazuura waa ka ilaahay yidhi wainahum la yaquuluuna munkara min alqowli wazuura waa wax munkara oo been abuurad iyo been ah onsaxahay faidaa qaala daalika haddaba nin hadduu waxaa ku hadlo taa hadduu ku qowlo walam yutbichu bialaaq aanu isla markiiba furiin ka dabageynin saara caa'idan nin haweenaydiisii ku noqday buu noqonayaa caaid aayadda qur-aankaabaa laga keenay aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allahi waladnahum وإنهم layaquuluuna munkara min alqowli وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ثم يعودون يعودون نقنية kuwa intay dumarkoodii ka dihaaraan haddana ku noqonaya wixii ay yidhaahdeen ku noqonayadani waa maxay ku noqonayadani waxa weeyi markii uu waxaan ku qawlay inuu aamuso oo uu furiin waayo marka yacuuduunada la sheegayaa waa inuu furiinkii ka aamusa buu yihi shaafici haweenadii sii haysto kol haddaad sii haysatay hadalkaagii nin ka noqday baad noqonaysa deetana kafaaradii baa markaa waajibaysa wuxuu yihi walam yutbichu bi faidaa qaala daalika markuu ku qowlo oo walam yutbichu aanu raacinin bialaaqi furiinkii saara wuxuu noqday caa'idan mid ku noqday haweenaydii oo sii haystay mar hadduu ku noqday walasimathu lkafaara kafaaraaba ku waajibtay dhabarkii hooyadayoo kala iga tahay buu marka fiyar aamusay kafaara ku waajibtay hadduu isla markiiba israaciyo dhabarka hooyadayoo kalaad iga tahay waad iga furan tahay hadduu yidhaahdo way furmaysaa uun kafaarana ku waajibi mayso wuu dembaabay oo munkar min alqowli wazuur buu ku hadlay laakiin kafaara ku waajibi maysa mar hadduu raaciyey furiinkii maxaa yeelay uma yacuuduuna limaa qaaluu diibaan ninkani kamuu noqon warkiie waa kaa gabadhii furay ee u raaciyey markaa gabadhii kumuu noqonin oo muu haysan hadduu laakiin furiinkii raacin waayo walasimathu lkafaaratu kafaaradii baa ku waajibaysa kafaaradu waa maxay marka wahiya kafaaradani waxa weeye cidqu raqabatin mumina addoon muslina in la xoreeyo haddii la helayo saliimatin addoonkaasoo ka badqaba min alcuyuubi almudirati bilcamal ceebihii dhib ku keenaya shaqada marka addoon xoree lagu yidhaahdo de addoon isku fillaan karaya la doonaya laakiin inaad mid indhala soo qabato oo tirahdo kanaan xoreeyey dee markaa adigu culaysunbaad iska kor iska dulqaaday soo ma waxba maad soo kordhine culays baa iska dulqaaday ku saaraa marka waa in addoonka aad xoreynaysaa addoon isku filaan kara oo wax soo saari kara oo bulshada inuu cid isagu wax tara mooyaane aan isagu culays ku noqon waa inuu yahay marka saliimati min alcuyuub waa in addoonkani uu ka badqabo ceebihii almudirati bilcamal dhib ku keenay si maarata waa weya shaqada ee aan aanu ka shaqayn karaynin fain lam yajid haddii addoonkii qofkii uu waayo fa siyaamu fa calayhi siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo oo qamariya kuwii bish bisha lagu tirsanaya dayaxa lagu tirinayaya laba bilood oo waa inuu soomo intay doonaan baa ugu dhamaada ama sagaaliyo konton ha noqdaan ama sideed iyo konton ama lixdan xidhiidh ah oo aan maalin qura la soo gelinin hadduu xataa xanuunsado xanuun u afuro dibbuu haddana usoo bilaabay fain lam yastatic hadduu keli waayo taana fa icaamu sitiina miskiinan fa calayhi icaamu sitiina miskiinan waxaa laga doonayaa inuu raashin siiyo lixdan miskiin likulli miskiinin miskiin walba waxaa la siini lixdankaa muddun mud baa la siin mudkana waa nagii soo sheegnay qiyaastiisi waa nuskiiloy way beriiskiia lixdan miskiin ayuu mid walba waa markii uu intaa kaloo dhan keri waayo ayuu lixdankaa miskiin quudinaya raashinka la bixinayo noocuu noqonayo iyo waxaasoo dhami waa zakaatulfitridii unbaad ka qiyaas qaadanaysa meel kasta oo madhabku uu yidhaahdo raashin baa la bixinaya raashinkaasi noocuu noqonayo iyo tilmaamaha uu yeelanayo halkaad uga qiyaas qaadanaysaa zakaatulfidridii un baa tegeysa walaa yaxilu lahu ninkan uma uma uma banaana wadcuhaa gabadhii inuu u galmoodo xataa yukafira ilaa iyo inta uu kafaaradii bixinayo min qabli an yatamaasa intaana istaaban baa la doonayaa in kafaaradii ay baxdo faslun fi licaam halkana waxaa lagaga waramayaa isnacdalidii licaan lacni baa laga keenay lacni waa lacnad oo in naxariista ilahay qofka laga fogeeyo sidoo kale in lagu habaaro in qofka naxariista ilahay laga fogeeyana lacni waa la yidhaha marka lacanahu mark lacnigu xagga ilahay markuu imanayo waa fogeyntii iyo naxariis la'aantii inaga xaggeenna markuu ka tegayana waa habaarkii aynu ku habaaraynay in qofka naxariista ilaahay laga fogeeyo de shareecadu waaqiceenunbay u soo degtay iminka baladoo fiirso weli haddaan labadii qofee dumara ninki xaaskiisii ereyadii ay isu isticmaalayeen un ku dhex jirna markaad waaqiceena aragtana intan iyo in ka badan ubaad la kulma waxa uu maarata wa dadku ku wada hadlayaan ee ninkii xaaskiisu ay isleeyihiin iyo sida ay maaragtay waxa weyaan ereyada aan laaiqa ahayn isugu isticmaalayaan waad yaabaysa marka maadaama wixii waaqicda dhexdeeni ka jira uu yahay sharcigii tiibuu dee markaa axkaam uu u dejinayay haddaba tanna waa arrin kale oo ninka iyo xaaskiisa ka dhex wuxuu yidhi wa idaa ramaa hadduu ku gano ku sheego alrajulu ninku zawjatahu xaaskiisa bizina inay naag xun tahay uu ku sheego oo maalan gogol dhaaf samaysay hadduu ku sheego fa caleyhi qadfi ninka isagaa waxaa dushiisa saaran oo lagu leeyahay dee xadkii qadafkii sideetanka jeedal ahaa ilaa an yuqiima albayinata aw yulaacina ilaa an yuqiima albayinata inuu markhaatiyo soo joojiyo afartii markhaati ee zinada loo shardiyi jiray inuu soo joojiyo mooyaane aw yulaacina ama uu markaa la waxa weeyaan la habaartamo inuu la habaartamo iyo in uu afartii markhaati keeno mooyane hadduu afartii markhaati keeno dee dadkii kale la mid noqonaya axkaamtii kalea la marinaya haddii aanu markhaatiyadii keenin habaartan baa halkan ka furan habaartankani markaa wuxuu u gaar yahay ninka iyo zawjadiisa dadkii kale uma yaalo haddii nin qof kale lagu sheego zino lagu gano ama markhaatiyaa la keeni ama waa garaac iyo jeedar laakiin ninka iyo xaaskiisa dee culays baa iska iman karo ninku runbaabuu sheegi karaa gogol dhaaf inuu haweenaydiisu ku arkaaba dhici karta markhaatiyana aanu u haynin nasabkiisii oo dee waxa weeye markaa dad marka waxa weeye aan dee nasabkiis yahay inuu soo gelayo oo ku abtirsanaya uma sabri karo uma adkaysan karo sharcigu markaa meel kaleo wax maarata xoogan ka fakado ayuu u sameeyeyoo waa habaartankan fa yaquulu wuxuu odhan cinda alxaakim qaadiga agtiisa ayuu wuxuu ka odhan filjaamic iyadoo weliba masjid jaamaca la imanayo cala almimbar mimbarka la saarayo ninka fi jamaacati min annaas dad kooxana la keenayo ayuu wuxuu ka dhex odhan ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa inanii la min asaadiqiina waxaan ka mid ahay kuwa run sheegaya runlowyaashaan ka mid ahay run baan ku sheegayaa fii maa ramaytu bihi waxa aan ku sheegay zawjatii fulaanata xaaskayga heblaaye ah ee min azinaa zinada ah bal ninkaa inta fiirso makraj in loo sameeyo waa la doonayaayo maadaama arintii ay arrin halisa tahay oo nasabkii wax ku keeni karta lama lama qufulin sidoo kale haddana la yskama furinoo in waliba waxa weeyaan xaaskiisa markay isku xanaaqaan wuxuu doono ku yidhaahdo iyadana lama fasixin laakiin waa la adkaynaya marka qaadiga arrintu tegaysaa maxkamadday tegaysaa xaakimku waa soo kaxaynayaa masjid jaamaca la keenayaa mimbarkaa la saarayaa ninka marka halkaa la saaro waa si loo cabsi geliyo ayuu haddana dhaarta intaa legu markaa dhaaranaya waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inaan run ku sheegayo waxa aan ku ganay xaaskayga heblaayo ee zina abuu odhanay wa ana haada alwalada min azinaa walaysa minii haddii markaa meeshii ilma uu jiro uu doonayo inuu iska anfiyo uu yihahdo anigu maan dhalin wuxuu raacinayaa wa ana haada alwalada waxaan ilahay ugu dhaaranayaa in ilmahani min azinaa zina uu ka yimid walaysa minii oo aanu aniga iga imanin arbaca maraat afar jeer buu markaa dhaartaa maraya wayaquulu fi lkhaamisa marka shanaad bu wuxuu odhan bacda an yacidahu alxaakim marka qaadigu uu wacdiyo markuu afartaa jeer dhaarto qaadigaa wacdiyaya ilaahay ka yaab waxa weye cadaabta adduunyada siddeetanka jeedal baa ka fudud cadaabta aakhiro haddaad been ka sheegayso ka soo noqo ilaahay subxaana wa tacala uga toobadkeen saasuu u wacdiyaya markii uu wacdiye kadib ayuu tii shanaad wuxuu odhan intii oo kale ashhadu biاllahi inanii lamin asaadiqiina fima ramaytu bihi zawjatii fulanata min azinaa ayuu wuxuu haddana wa calaya lacnat اllaahi lacnada korkayga ha noqoto in kuntu min alkaadibiin haddaan been sheegay marka waa kan habaarkii isagu yidhaahdo wayatacallaqu haddaba waxaa ku xidhan bilicaanihi ninkan licaankiisa habaartankiisaasi waxaa ku xidhan khamsatu axkaam shan xukun baa ka ratimayo ka dhalanaya markuu shantii dhaarood markuu maro shan xukun baa iyaguna dhacaya kow suquuط اlxaddi canhu horta xadkii qadafku wuu ka dhacaya ilan gabadhan zinuu ku sheegay siddeetankii jeedal way ka dhacayaan laba wa wujuubu اlxaddi calayha iyadana xadkii zinada ayaa ku waajibaya saddex wa zawaalu lfiraash gogoshii meesha way ka baxaysaayo reer ma noqonayaan oo guurkoodii wuu fasakhmayaa weliba ila alabad weligoodna isma guursan karaan afar wa nafyu lwalad ilmihii yaraaye uu ka dhaartayna isaguna wuu ka reebtoomayaayo loogu abtirin maayo shan wataxriimu cala alabad waa kaa marka tii shanaad waxa weeye weligood inay kala xaaraan noqdaan oonay dib isugu soo noqonin wayasquط اlxadu canha iyadii haddaba xad baa ku waajibay xadkii zinadaa ku waajibay xadkii zinadu iyadana wuxuu kaga dhacayaa bian taltacina inay iyaduna habaartanto oo ishabaarto fataquul waxay odhan ashhadu bilaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa ana fulaanan haada in ninkan hebel ihi la min alkaadibiina uu been ku sheegayo fii maa ramaanii bihi min azina waxa waxa uu igu sheegay zinada ah inuu been ku sheegayo ayaan ku dhaaranayaabay odhan arbaca maraad afar jeer bay taa odhan wa taquulu fi lkhaamisa marshanaadkana waxay odhan bacda an yacidaha alxaakim marka iyadana xaakimku qaadigu uu wacdiyo tashanaad ka hor buu sidii ninka u wacdiyeeyoo kale ayay aakhirka waxay markaa raacini dhaarteedii shanaad wa calaya ghadabullaahi cadhada ilaahay korkayga ha ahaato in kaana min asaadiqiin aduu run sheegayo hadduu sheegayo cadhada ilaahay korkayga ha noqoto ayay odhanaysa intaa markay markaa iyaduna tiraahdo iyadana xadkii markaa uu ka dhacaya halkaas ayay ka baxaysaa wuxuu leeyahay ida اctarafat الزawjaةu bالzina fama اlxukm hadday hadday qirato dee zinadii markaa dee licaan ma jirayo hadday zinadii qirato uu ku qadfay licaan ma jirayo haddii aan ilma la anfiyeynin haddii ilmaha inuu anfiye uu doonayo licaankii khasab buu noqonaya whal اlicaan huwa اlmuujib lilfurqati am laabudda min tafriiq اlxaakim may tafriiq اlxaakim looma bahna yani qaadigu inuu yihahdo waan idin kala kixiyey looma baahna markii licaankiisaas shantiisaa la helo shantiisa dhaarood ayaa shantaa xukun ba ay dhacayaan w salى اllah waslm alى nabiyina mxamed allah alam